بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد waxaynu ka bilaabaynaa biidn illahi tacaala bogga kaygan oo kale haddaad haysatiin labiyo soddon bogga labiyo soddon ayaadan ka bilaabaynaa laa tahza biducaa ducada ha ku dheeldheelin ama ha yaraysanin ducadu way macno ballaaran tahay oo dee kolle cibaadada oo dhan ayaa lagu idlaaqaa kolla qayb cibaadada ka mid ah oo allabariga ah ayaa lagu idlaaqaa kolka baxrulwaafir ayuu ducada iyo qofka kaga hadlayaa ducada qaabka uu arkayo ama uu qiimaynayo wuxuu yidhi تهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء سهام الليل نافذة ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء أتهزأ ما واحد كل ديليساه biducaai ducada miyaad ku dheeldheelaysaa watasdariihi miyaad yaraysanaysaa ama yasaysaa wamaa tadrii mana garanaysid bimaa sanaca ducaau ducadu waxa ay samayso adigoon garanayn ayaad haddana ducada yaraysanaysaa miyaa sihaamuleyli fallaadhaha habeenka la ganaa naafidatun way ka tafaan wixii lagu rido walaakin lahaa waxa u sugnaaday amadun wakhti baa u sugnaaday walilamadi waktiguna inqidaa'un gu'id iyo dhammaad ayuu leeyahay wakhti uu dhammaado ayuu isna yeelanayaa fayumsikuhaa yumsikuhaa waxa qabanaya idaa maa shaaa markuu doono rabbii rabbigay ayaa qabanaya wayursiluhaa wuu sii daynayaa idaa nafada markuu fulo alqadaa'u qadaha iyo qadarkii ilaahay markuu fulana waa la sii daynayaa saddexdan bayd imaamu shaafici raxmatullaahi calayhi wuxuu kaga warramayaa ducada iyo allabariga cibaadadii oo dhan iminka maaha waa ducada oo nooc cibaadada ka mid ah weeyaan wuxuu yidhi markuu taa ka hadlayey qof buu la hadlayaa sida khitaabkiisan ka muuqata qofkaasi ma isla isagaa way dhici kartaa isaga laftiisu inuu isagu isla hadlayo inuu qof kale inta badan carabtu waxay ahaan jireen markay hadalka noocan oo kale samaynayaan hadhkooga ayay kusoo halqabsan jireen kolka khidaab baa jira mar kasta aad arkaysa qofku isagoo cid la hadlaya kolkaa ciddaasaa la raadiyeyo waa hadhkoogay kusoo halqabsan jireen bay yidhaahdeen usluubka kalaamka carbeed uu u baxo weeye inuu qofku khidaab hadalkiisa ka dhigo khidaabkaa hadduu laba ka dhigana labadaasi labaan la socon bay u badan yihiin laakiin noloshii saxaaraha ayaa ahayd baa layidhi qofku hadduu baxayo inay saddex ku baxaan waayo xaweeyeygii iyo libaaxii iyo balaayaa jirtay kolka saddexdaasi midin waxay yidhahdeen waa ka adhiga u ilaaliya midna waa ka geela iyo xoolaha kale u raaca isna waa ninkii hantida lahaa weeyi inta badan saddexdaa wax ka badan ama wax ka eh, yaroo lagu bixi jiray ma jirin sidaa darteed waxaynu arki doonaa khitaabka qaar ama sugaanta carbeed waxaan arki doonaa iyagoo hadalkooga laba kusoo qabsanaya sidii eh, gabayaagii imrulqays oo kale gabaygiisa uu ka bilaabay qifa nabki min dikra xabiibin wamanzilin markuu lahaa if if ma odhana ifa buu yidhi wejiyo badan baa lagu macneeyaa laakiin ragga runtii sugaanta aqoonta badan ulihi way iska caddahay inayna wejiyadaa badani wax wada soconayn ay yihiin uu yahay qofkani noloshiisiibaa saddex oo bahalkii jiray iyo dhibaatadii jirtay ayaa aqalkiibaa jamac ahaan jiray jamacaasina kolkaa dee markay saddex noqdaan mini waa ka hadlayo hadalka isagu iskula hadli maayo labada soo hadhay buu kolkaa hadalka ka dhigaya wuxuu idhi atahzau ma ku dheeldheelaysaa biducaai ducada ma ku dheeldheelaysaa watasdariihi mana yaraysanaysaa buu ducada ma yaraysanaysaa markaa tasdari ereyga isdiraa la yidhaahdo isdiruu waa yaraysiga shayga la yaraysto ama caayida shayga la caayo ayaa la yidhaahdaa atahza'u biducaa'i ma ducada ayaad ku dheeldheeli oo watasdariihi welibana aad yaraysani amase aad yasi istifhaam ayuu halkan keenay sheekhu uu aad iyo aad runtii ula yaaban yahay qofka ducada ku dheeldheelaya ama yaraysanaya ducada wax yar u haysta wamaa tadri bimaa sanaca ducaau maadaasi waa naafiyo wamaa tadri mana garanaysid oo waan ku ogahay inaadan garanaynin bimaa ka sanaca uu sameeyo adducaau ducadu wuxuu sameeyo maba taqaanid buu yidhi ducadu waxay samayso waxbaba kama ogin muxuu ku gartay inuuna waxay ducadu samayso una waxba ka ogayn wuxuu ku jasmiyey ilaan qadiyadani naftiisa way ka baxsan tahay waxa naftaada waad jasmin kartaa waxaad odhanaysaa anuu sidaa iyo saasaan arrinkaa ka aaminsanahay laakiin wax naf kale ku jirta ma jasmin kartid oo ma go kartid muxuu u yidhi ducadu waxay samayso ma taqaanid uu u go'aamiyey imaamu shaafici wamaa tadrii bima sanaca ducaau wuxuu u go'aamiyey xagga hore ayay ka muuqatay isdire iyo iyo istihza ka muuqday isdiraha iyo istihzuhu wuxuu jasmi kuugu samaynayaa qofkan ay ka soo baxeen inuuna garanaynin xaqiiqada ducada iyo ducadu waxay qabato wamaa tadrii ma garanaysid bimaa ka sanaca uu sameeyo adducaau ducadu wuxuu sameeyo waxbaba kama taqaanid ereyga duca alla buu iminka inooga dhigay waynu arki doonaa meelaha qaarna dhadig baa laga dhigaaye kolka hiykiyo laga yaad arki doontaa meelaha qaar laakiin iminka labbuu inooga dhigo iyayuuna yidhi wamaa tadri bima sanaca ducaau jumladaa markaynu eegno waxay ka dhigan tahay waa nooc maa tahwiil oo aad iyo aad waxa loo tafkhiiminayaa ama loo weynaynayaa ducadu waxa ay samayso ayaa aad loo ballaarinaya wamaa tadri bima sanaca ducaau ducadu waxyaabahay qabato dee waynaga aragnay xataa axaadiis baa ku soo aroortay ducada iyo qiimaheega markii nebigu uu ka hadlayay sal allahu alayhi wasalam shay ilaahay kuu qadaray inuu kugu dhaco waxaa laga yaabaa haddaad ilaahay barido ood ka ducaysato inuu ilaah subxaanahu wa tacaala shaygii uu kaaga difaaco kolka waxay yidhahdeen wax qadarka dee qofka ilaahay wixii uu u qadaray culimada qaar tacbiir baa xataa jira wax qadarka ka celiya ducaa jirta bay yidhaahdeen qofka maqlaa wuu la yaabayaayo sidee ducadu qadarka u celin buu leeyahay waxay culimmadu tilmaamaan haddii ilaahay uu ku qadaro inuu kugu dhaco maxaan idhaahdaa samada inuu kaaga dhagaxinta laegay inuu kugu dhaco oo ilaahay kaa uu kuu qadaro ood ilaahay barido ood ilaahay ducaysato ka hor ad ilaahay dee mashaakil badan iyo waxyaabo badanoo ku haysta maaha khusuusiya dee shaygaa ma ogid moogtahay in ilaahay aad barido ood ilaahay inuu mashaakilka iyo dhibaatooyinkan iyo waxyaabahan inuu umuurtaadao dhan sahal ka dhigo ad ilaahay barido oo ducadaadaasi ay maqbuulo noqoto dhagaxii kugu dhacayey ee meesha fog kaaga dhacayey isagoo ciid oo kale ah ayuu kugu dhici isagoo ciid oo kale ah isagoo ciid oo kale ah ayuu kugu dhici dhagaxii waxay ka dhigan tahay isagoo waxba kuma yeelaya inuna kugu dhacay waxay ka dhigan tahay wixii ilaahay uu kuu qadaray wuu ku maray oo qadarkii ilaahay de sidii uu kuu qadaray wuu kugu dhacay shaygii laakiin ha ku mare ee eh, dhibaatadiisii buu ilaahay ka ayuu meesha ka saaray dhibaatadiisii uu kuu yeelan lahaa ayuu meesha ka saaray kolka waxaa jira Ehm, horta ducadu faa'iidooyinka ay leedahay waa taa axaadiis ku soo aroortay baaba jira iminka kitaabkan oo kale ayag yaalla cinwaantiisu waxa weeye laa yarudu lqadara ila ducaa laa yarudu lqadara ila ducaa macnaheegu waxa weye waa tan aan idiin sheegayo uun tacbiirku weeyaan ataxza'u ma waxaad ku jeesjeesaysaa biducaa'i allabariga iyo ducada ayaad ku jeesjeesaysaa wa tasdariihi waanad yaraysanaysaayoo waad yasaysaa wamaa tadri mana garanaysid bimaa sanaca uu sameeyo adducaau ducadu wuxuu sameeyana mataqaanid bala wax yar kaaga sheego shadrigan baydkan dambe ducadu waxay samaysaan wax yar kaaga sheego sihaamu leyli naafidatun walaakin lahaa amadun walilmadi qidaa'un sihaamuleyli fallaadhaha habeenka la rido naafidatun way fulaano way ka tafaan waxa lagu rido fallaadhahaasi waa ducada habeenkii waxyaabaha la ridayo ee ducada ah eed ilaahay ku baryayso subxaanahu wa tacaala way fulayaan oo dee halkii loogu talagalay way ka fulayaan way ka tafayaan walaakin lahaa waxay leeyihiin amadun qaayo iyo meelay ku gebagaboodaan ayaa jira amad baa jira wakti baa jira wakti ayaa jira dee horey ilaahay usii qadaray wax kasta subxaanahu wa tacaala walilamadi amadka iyo waktigana inqidaa'un dhamaanshaa u ahaaday waktiganina u dhammaani haddii ducadaada loogu talagalo laguu qadaro in saacad kadib aad hesho dee amad bay leedaho waqti bay ku xidhan tahay saacaddaa kadib buu ilaahay ku siinaya haddii horey loogu qadaro sanad kadib inaad hesho ducadii maanta aad ilaahay weydiisatay bacda sana inaad hesho dee waqti bay leedaho waqtigii markuu gaadho ilaahay wuu ku siinaya kol waxay ku xidhan tahay kolba ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisu sidii uu ahaa iyo sidii lagugu sii qadaray ayay ku xidhnaanaysaa kelmadda sihaamuleyl ah sihaamu leyl idaafada sidaynu garanayno bimacnaa fiida ah waxaa looga jeedaa waa isticaare ee ducada ayaa sihaamuleyl loo yaqaanaa sihaamuleyl waa gantaal habeen la riday baa la yidhaahdaa kolkaa inta badan habeenka waxaa loogu soo qaataa waa naftu markay ugu degan tahay weeyaan maalintii mashaaqil iyo kulayl iyo xaraaro iyo waxyaabo badan baa maalintii iska wada jira qofka dee wuu gubanayaayo kulaylkaas iyo xaraaradaas haysa kolka waxaa jira laakiin habeenkii qofku markuu seexdo uu soo tooso isagoo gabow oo jawigu uu degan yahay oo wax mashquuliya ayna jirin ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu baryayaa markuu ilaahay baryo subxaanahu wa tacaala ayuu kolba wuxuu ka rabo ilaahay weydiisanaya kolkaasi haamuleyl baa ladhahay gantaallada habeenkii ducada ayaa inta badan loo yaqaanaa waana majaaz ama isticaaro ayay noqonaysaa sihaamuleyli naafidatun walaakin markuu leeyahay waa ducada marka habeenkii ilahay la baryayo sihaamuleyli fallaadhaha habeenkii naafidatun way fulaysaa walaakin lahaa waxa u sugnaaday fallaadhaha amadun wakhtibaa u sugnaaday walilamadi wakhtigana inqiaaun dhammaanshaa u sugan walilamadi wakhtigana waxaa u sugan inqiaaun dhammaansho wakhtiguna u go'aya fayumsikuhaa ilaahay wuu qabani fayumsikuhaa wuu qaban idaa maa shaaa markuu damco rabbi aniga rabbigay rabbigay hadduu doono wuu kaa qabani oo ku siin maayo fallaadhaha kugu kaa xajini imsaagu waa xajin weeyaan lagaama aqbalin macnuhu maaha waxaa dhici karta ilaahay intaad barido subxaanahu wa tacaala inta lagaa qabta inaa hare lagu siiyo caqligan aadamuhuna maalin kasta meesha uu joogo ayuu ku xisaabtamaa ama halka uu taagan yahay buu dee u eg yahay baa la yidhaahdaa iminka maanta dad badani waxay sameeyaan ilaahay waxay baryaan waxay jecel yihiin ilaahay inuu halkan ku wada siiyo ilahay inuu halkan ku halkan caqligeenni maanta adduun buu joogaa adduunyadanaad qiimaynaysaa laakiin berri aakhare marka la tago ayaad arki doontaa dad buuraha wax la egoo ajri iyo abaala la siinayo markaasoo odhanaya ilah aanu cibaadada maanan samaynin miyayna jirin baa la odhan doonaa duco ile aad bariday oodan adduunkii ku helin kolka waa ducadaadii oo laguu kaydiyey dee sidaynu garanayno ducada saddexdii qaybood ee laga dhigi jiray kolka waxaa jira caqliga aadamuhu maalintaana wuxuu tamaniyayaa ama uu jeclaysanaya alle ilaahu adduunkii maxaa ducada iigu siin jirtay maa halkanuuna iigu kaydi sidood iyadoo sidana aad isiisid maanta buu odhanaya maalintaasi waa maalin khatarahe fayumsikuhaa wuu qabanayaa idaa maa shaaa markuu doono rabbi aniga rabbigay ayaa qabani rabbigay markuu doono wuu kaa qabaniyo wuu xajini wayursiluhaa wuu sii dayni idaa nasada markuu fulo alqadaau qaduhu markuu fulana wuu sii dayniyo halkanaa lagugu siini haddaba waxay ka dhigan tahay labada ficil ee yumsiku ah yumsiku iyo shaaa labaduba faacil waxay u rabaan rabbi ka wax qabanaya waa rabbi ka wax doonayaana waa rabbi labada ficil kolkaa tanaasuc ayaa u dhaxeeya ay ku tanaasucayaan faacilka rabbi ah ayay ku tanaasucayaan kii qaadan lahaa waad garanaysaa markaa masaladaana jahdulbala dhibaatada daran ama balaayada aadka u adag jahdulbala waa balaayada aadka u adag weeyi haddaba balaayada aadka u adag markaynu eegayno amase aan qiimaynayno bal hadda aan eegno baxrigani waa baxrulkhafiif weeyaano soomaalida laftoodu way taqaanaa baxrulkhafiifka أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جاهد البلاء ليس حب النساء جاهدا ولكن قرب من لا تحب جاهد البلاء رمضان تي بحصانيدي عدكنا إنه قادنا ويان قاد نويا وحويا وفاعلات مستفعل تيو وبحر الخفيف بالي لهذا يوصل مالد ويقعني أكثر الناس في النساء وقالوا إن حب النساء جاهد البلاء ليس حب النساء جاهدا ولكن قرب من لا تحب جاهد البلاء أكثر الناس ضدك وحي بديين في النساء دمر كدحيود أي بديين في النساء halka waa layska ogol yahay af carabiga waxaa jira waxyaaba balaaqada carabiga ka mida kelimad meesha ka maqanoo haddana layska garanayo layska garanayo iminka agar annaasu fi nisa dadkii dumarkay bediyeen ma dumar badan bay dhaldhaleen baha macnuu say dumarka u bediyeen agar annaasu fi lkalaam can nisa kolka waxa weeyaan waa layska garanaya meesha inuu kalaam ku jiro way iska caddahay oo uma baahna in la yidhaahdo qofku halkaa hadalkaasaa ku jira waa layska sii garanaya si fudud agar annaasu dadkii waxay bediyeen fi nisaai dumarka ka hadalkoogii ayay bediyeen dumarkiibay aad uga hadleen wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina xuba nisaai dumarka oo la jeclaada jahdu lbalaa'i waa musiibata ugu adag ama dhibaatata ugu daran weeyaan dhibaato iyo murugoota ugu adag weeyaan bay yidhahdeen dumar la jeclaadaa laysa maaha haddaba imaamu shaafici haddaan ahay laysa maaha xubu nisaai dumarka oo la jeclaada jahdan maaha mashaqo iyo culays walaakin qurbu man kii inaad u dhawaato laa tuxibu adan jeclayn ayaa jahdu lbalaa'i balaayo daran ah qof adan jeclaynood haddana ag joogto kaa ayaa khatara buu yidhi qofka mana jeclid waanad la joogtaa kaas ayaa dhibaato ah buu yidhi kolka xaqiiqda marka la doonayo waa xikmad oo qof adan jeclayn oo haddana aad la joogtood la nooshahay dhibaato inteeda la eg weye ilan qofka ma jeclid sow maaha dee lama noolaan karaysid way adag tahay wax kastooad aragtaaba maaha wax iska saraaxa tara maaha wuxuu noqonayaa mujaamalo iyo maxaanku idhahdaa mudaaraad iyo baabulmudaaraad a ah mooyaane dee noloshii saraaxatan ma noqonayso halkaa ayuu kaga baxay taana usrulfata kelmadda cusrulfata ee cunwaanka uu ka dhigay ma siin buu inooga dhigay mise saad buu inooga dhigay siin buu ka dhigay soo maaha siin buu ka dhigay miya sax wey cusrulfata wuxuu ka dhigayaa kaygani saad buu ka dhigaya cusrulfata waxa weeye inanka culayska haysta mashaqada iyo culayska inanka haysta wa xasratan lilfataa saacatan yaciishuhaa bacda awdaa'ihi cusrulfataa low kaana fii kafihi hamaa bihi bacda axibaa'ihi baxrigani waxa weeyaan baxru sariic weeyaan hawa baxru sariic weeyaan kolka baxru sariicu wuxuu ahaan jiray mustafcilun mustafcilun mafcuulaatun soo maahayn kolka waa iska noocaasunbuu noqonayaa waa xasratan murugo iyo dhibaato ama qoomamo waa xasrataah qoomamadaydaayo waa xasratanna waa la yidhaahdaa alla qoomamooy lilfataa inan loo qoomamoonayo saacatan saacad looga qoomamoonayo yaciishuhaa uu noolaanayo bacda awdaa'ihi asxaabtiisa kadib ama dadku jeclaa kadib waxaan u qoomamoonayaa inan saacadda uu nool yahay dadkii uu jeclaa kadib intii dadkii uu jeclaa ay geeriyoodeen kadib qof dadkaad jeclaydoo dhani hadday dhintaan keligaa aad adiguna soo hadho dee waa wakti aad iyo aad u culus weeyaan kolkaa qoomamada inanka aan u qoomamoonayo nool axibadiisa ah, ah, ah, intay geeriyoodeen kadib waa xasratan kelmadda waa waxa loo yaqaanaa de waa kelmadii nudbada lagu faa'idayn jiray luqa alcarabiya nudba lagu faa'ideeya nudbaduna waxa weeye halka ku xanuunaysaa loogu dhawaaqa haddii meel ku xanuunaysaa jirto yaa looguma dhawaaqa inta badane waabaa iskale kelmada meesha ku xanuunaysa hadduu madaxu ku xanuunayo maxaad odhanaysaa waa raasaah baad odhanaysaa ama waa dahraah baad odhanaysaa qof dhibaataysan oo dhib uu haysto ood la xanuunsanaysana waabaa loogu dhawaaqaa waa teenan oo kale qof dhibaata ay haysato ayaad u dhawaaqaysaa waa ti faatima bintu rasuul ahayd waa kurbata abataah waa xasratan lilfataa saacatan haddaba markaynu eegno imika toos wuxuu ugu dhawaaqay murugu u dhawaaqay murugadan u dhawaaeega aqwaal aad u fara badan baa ku jirta luga carabiya marka laga hadlayo murugada noocan oo kale marka loo dhawaaqo waa xasratan qooma mooy kaalay waktigaagii ayaa yimid wax meesha u qadaran kaalay xilligaagii xilligii waktigaagii ayaa jooge bal kaalay waa uxduri kolkaa de lama amri jirin qoomamadu ma amar ma la siin karaa uxduri ma la odhan karaa ma loo dhawaaqi karaa oo xasratan ma la odhan karaa dailan wixii kuu imanaya ee dalabuliqbaal buu ahaan jiray wixii ku soo qaadilaya loo dhawaaqi jiray si uuna wakhtigu kaaga dayacmin inkastuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu doona isagu u dhawaaqo laakiin adiga udabada laftoodu iyagoo samaynaya maxaanku idhaahdaa dee balaaqi iyo waxaa uga jeeda waxay doonaan bay u dhawaaqaan laakiin asal ahaan waxaa loo dhawaaqi karaa wixii ku maqlaya ee kuu imanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala cirkiiyo dhulkaba wuu u dhawaaqay yaa samaau aqlicii yaa ardu iblacii kolkaa ilaahay cirka iyo dhulkaba uu dhawaaqi laakiin adigu dee gurigan u dhawaaqi maysid geedkana u dhawaaqi maysid ilay kuma maqlayaane may ku maqlayaane kuma imanayaan kuma maqlayaan oo kuma imanayaan kolka haddaba waa tamani baa la yidhaahdaa waxaan oo kale oo tamani weeye usluubka ah, noocan oo kale yahay xagga balaaqada asaaliibta tamaniga ku soo baxda ayuu ku jiraa wa xasratan qoomamo lilfataa inaan loo qoomamoonayo saacatan saacadna loo qoomamoonayo saacadda oo yaciishuhaa ah uu noolaanayo bacda awdaa'ihi asxaabtiisa kadib ereyga awdaa waxaa la yidhaahdaa waa jamcu lwadiid alwadiidna wadda buu ka yimid wadda wadda ayuu ka yimid wadda wadda wuu jeclaaday sow maaha wadiid markaa waxa weeye kii muxibka ahaa ee ku jeclaa ayaa la yidhahdaa faciil bimacnaa faacil markaan ka dhigayno haddaan faciil bimacnaa mafcuul ka dhignana wadiid wuxuu noqonayaa kii adigu aad jeclayd ee mawjuudkaaga ahayd adigu jeclayd ayuu noqonayaa waa xasratan qoomamo lilfataa inanka loo qoomamoonayo saacatan saacad saacadda oo yaciishuhaa uu noolaanayo bacda awdaa'ihi dadkii uu jeclaa dabadood cusru lfataa culayska inanka haysta low kaana hadduu ahaan lahaa fii kafihi qacanta mid ugu jira inankaa dhibaatada iyo culayska haysta cusrigu waa culayskii hadduu qacanta ugu jiri lahaa ramaa bihi wuu tuuri lahaa bacda axibaa'ihi dadku jeclaa kadib dadku jeclaa kadib intii ay geeriyoodeen wuu iska tuuri lahaayo caadi buu u tuuri lahaa buu ku yidhi halkaa ramaa bihi uu yidhi gabayga ayuu inoogu buuxiyeeyo kelmadda bihi jaar iyo majruurkaasi ramaadu toos inay u gudubto ayay ahayday toos ugu gudubto ayay ahayd cusrulfataa inanka culayska haysta low kaana fii kafihi hadduu kafka ugu jiri lahaa iyo qacanta hadduu ugu jiri lahaa ramaa bihi wuu tuuri lahaa ramaa bihi wuu tuuri lahaa bacda axibaa'ihi dadku jeclaa kadib ayuu tuuri lahaa waxaa la odhan karaa dihida sideedaa waa loo dayn karaa iyadana oo sidaa ay iminka dihida u qorantay baa loo dayn karaa laakiin kafka ayaa loo celin lahaa bida kafkaa loo celin lahaa mafcuulka ramaana meesha uu ka xadfan yahayo waa cusrigii oo ramaadu ay qaadanaysa ee la tuuraya waa cusrigii ramaa wuu tuuri lahaa cusriga bihi kafkan uu ku jiro ayuu ku tuuri lahaa bacda axibaa'ihi saana waa lagu macnayn karaa labada wejba waa suurtagal weeyaan haddaad bihida aad ka dhigto cusriga aad u celiso ba'dani waa zaa'ida oo halkan ziyaaday ku tahay baad odhanaysaa gabayga dartiina waa loogu ziyaadiyey haddii aad maxaanku idhaahdaa bihida aad u celinayso kafkana ba'du waa saxoo waa tii aalada ahayd ee aalada gelaysa ama isticaanada la odhan jiray ayay noqonaysaa oo halkeegii ayay dhacday diricu sabri waa diricii adkay sabirka ama sabirkiioo diric laga dhiganayo waa isla baxrigii hore oo kaluun weeyaan waa sabirkii iyo adkaysigii ood ka dhiganaysid diric aad ka dhiganaysid aad xidhato man yatamana alcumra falyadaric صبرا على فقد أحبائه ومن يعمر يلقى في نفسه ما يتمناه لأعدائه وحن ومن يعمر مين كاسمين وشدين man yucamar inta badan marka shayga mubaalaa looga jeedo atacmiir waxa weeyaan ma ogtahay eh, taksiir lcumri ba la yidhaahdaa ama man yaciishu dawiilan waa ka kule yucamar ee eh, yaciishu dawiilan waa ka kule waxay ku habboon tahay inta badan in tadciif lagu sameeyo yucamar in la yidhaha iminka halkan baxriga xataa ba diidayo waman yucamar ninka la cumri siiya in badan noolaada bay ka dhigan tahay markaa yalqa fii nafsihi ma yatamanaahu liacdaa'ihi halkan wuxuu kaga hadlayaa man yatamanaa ninka tamaniya ee jeclaysta alcumra cumri dheer ninka jeclaysta qofka in badan inuu noolaado jeclaystae tamaniyaa falyadaric ha soo xidho sabran sabir ha soo xidho diric yaroo gedigiisuba sabira ha xidho buu ku yidhi falyadaric falyadaric gaalkaasi wuu inoo shidan yahay soo maaha falyadaric ha soo xidho sabran sabir ha soo xidho sabir ha soo xidho oo ha iska adkaysto bay ka dhigan tahay calaa xugdi axibaa'ihi dadka uu jeclaa waayidoodana ha u adkaysto oo ha ku soo samro waayo haddii ilaahay cumri dheer ku siiyo maalin kasta qofaad jeceshahay ama sanad kasta cidaad jeclayd ayaa kaa geeriyooraysa kolkaa sidaa darteed waa inaad adkaysigeega yeelataa ood noqotaa qof adkaysanaya oo maxaanku idhahdaa sabirkaagga yeelanaya haddii cumrigaagu gaabto dee waktigii maxaanku dha musiibadii wax badan in badanay socon lahayd ayaad ka soo degdegtay oo waad ka hor dhimatay laakiin haddii cumri dheeraad hesho wakhtigaa dheereed nooshahay kolley musiibadu way ku dhacaysaa dadaad jeceshahay ayay ku dhacaysaa man yatamanna ninka tamaniya alcumra cumri dheer ninka tamaniya falyadaric ha soo xidho sabran sabir ha soo xidho calaa faqdi axibaa'ihi dadkuu jeclaa waayidoodana uu u sabrayo waman yucmar ama waman yucamar ninka cumri la siiyaa yalqa wuxuu la kulmi doonaa fii nafsihi naftiisa uu ka heli doonaa maa yatamanaahu wuxuu la jeclaa liacdaa'ihi cadowyadii cadowgaaga waxaad la jeceshahay oo ah musiibooyin kala duduwani inay ku dhacaan ayaa haddii ilaahay cumriga siiya naftaada aad ku arki doontaa iyagay ku dhaceen naftaaday ku dhacayeen ilan cumrigan dheer buu dee ayaa kuugu sababa halkaana intaa ayuu ka yidhi markuu ka hadlayey qaafiyada halkaa inoogu dhammaatay waa qaafiyadii hamsaha weeyaan hamsihii ayaa halkaa inoogu dhammaaday intuu hamsaha ka keenay baa intaa inoogu dhammaatay halkanna wuxuu doonayaa inuu keeno ba'da iyo qaafiyadeeda inuu keeno ayuu doonayaa qaafiyadii ba'da ayuu doonayaa halkanna inuu inoo keeno famaa duuna saa'ili rabbi xijaamun kelmaddan cuwaanka waa laga bedeli karaa kolley imaamu shaafici kama dhiganin sidan kitaabka diiwaanka dee rag dambe ayaa usoo ururiyey kolkaa famaa duuna saa'ili rabbi xijaabun saa'ilka rabbigay ama rabbigay ka wax weydiisanaya xijaab kama sokeeyo macnaheedu waxa weeye halkani waa kelmad runtii shadri beytka gabayga inoogu iman doontaan filaya inay tahay gabayga dhexdiisay ku iman doontaa maadaama gabayga inoogu iman doonto waa kelmad macno ballaadhan iyo xikmad badan sidataa kolka kelmadiibaa la damcay in magac looga dhigo gabaygan gabaygan kelmadaasa kolkaa magac looga dhigay baxriga uu ku soo waa mutaqaarib baxrigii mutaqaarib la odhan jiray weeye mutaqaarib facuulun باب إذا سد باب نعم وتهون الأمور صعاب ويتسع الحال من بعد ما تضيق المذاهب فيها الرحاب مع الهم يسران هون عليك فلا الهم يجدي ولا الاكتئاب فكم ضغت ذرعا بما هبته فلم ير من ذاك قدرا يهاب وكم برد خفته وكم برد وكم برد خفته من سحاب فعوفي فعوفي يد وانجاب عنك السحاب والرزق أتاك ولم تأته ولا أرق العين منه طلا وناء عن الأهل من بعد ما أتيح له بعد يأس إياه والناج من البحر من بعد ما علاه من الموج طام عظام إذا احتجب الناس عن سائلين فما دون سائل رب حجاب يعود بفضل على من رجاه راجه في كل حين يجاب فلا تأس يوما على فائتين وعندك من وعندك منه رضا واحتساب فلا بد من كون ما خط في كتابك ترجي به أو تصاب فمن حائلين دون ما في الكتاب ومن مرسلون ما أباه الكتاب إذا لم تكن تاركا زينتان إذا المرء جاء بها يسترى تقع, تقع في مواقع تردى بها وتأوي إليك سهام الصيام تبين زمانك ذا واقتسيد فإن زمانك هذا عذاب وأغلل عتابا فما فيه من يعاتب حين يحيق العتاب مطى الناس طورا وباد سوى أرادل عنهم تجل الكلاب يلاقيك بشر دهماؤهم وتصليم من رغب منهم سبا فأحسن وما الحر مستحسنون سيان سيان سيان له عنهم واجتناب فإن يغنه الله عنهم يفر هو إلا فذاك البلاء العجاب إذا حار أمرك في معنيين ولم تدر فيما الخطأ والصواب فدع ما هويت فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب فرب كلام يمض الحشا وفيه من المزاح ما يستطاب وفيه من المزاح هل متاصم بيدين قرن وفيه من المزاح بيدين قرن lakin wafiihi min almuzaxun baa qoran mise ama al buu ka daayey ama waxbuu ku soo daray xaraf kale ya wafiihi min almuzaxun baa qoran waa sax waxyaabaha ku yar jir jira gabaygan baa filaya kolley dabcooyin kala duwan inaynu ka eegna ayaa fiican lakin waan idin weydiin doona meelo qaar baxrigani waa baxru lmutaqaarib wuxuuna ka hadlayaa maxay haddii albaab lagaa xidhay in albaab laguu furayo xaqiiqatan waa xikmad ballaadhan arrinkani weeyi maalinta albaab lagaa xidho albaabbaa kuu furmaya cagsiguna waa maxay maalinta albaab laguu furana albaabbaa kaa xidhmaya eeg cagsiguna waa noocaas oo kale iminka waxaad eegtaa tusaale ahaan inanka yaree maxaanku idhaahdaa shan iyo labaatan jirkii wuxuu ku fikiraya alla miyaan adduunyo aan helo oon waxaa helo waa laga yaaba inuuna maanta shilin haynin maalintuu laakiin shilin helo waxaa laga yaabaa inuu waalidkii waayo ay geeriyoodaan baa dhici karta waxaad ku fikiraysaa waxyaabo badan baad ku fikiraysaa waxaad sileedahay allaniyo miya nooc aqoon noocaaya miyaan helo waxaad dhici karta maalinta aqoonta aad hesho inaad caafimaad badanood haysatay uu meesha ka baxo haddii albaab laguu furo albaaba kaa xidhmaya haddii albaab lagaa xidhana albaaba kuu furmaya bal cagsigana aan eegno welibana inta badan albaabka waaba la badiyaayo haddii albaabu kaa xidhmo dhowr albaab in lagu furaa dhici karta dhowr albaab in lagu furaa ayaa dhici karta ilmaha uurka hooyada ku jira halkuu ka quutaa waa madheerta maalintuu soo dhasho albaabkii madheerta albaab ka xidhantay soo maaha madheertii way ka xidhantay soo maaha ilaahay labuu uga dhigay laakiin subxaanahu watacaala maalintuu dhasho awal hore madheertuu ka quudan jiray oo il ka quudan jiray laakiin markuu soo dhashay laba naas buu ilaahay ugu bedelay labaa looga dhigay ilmaha naaska hooyo jaqayaa maalinta uu ka guro naaska hooyo ilaahay afar buu ugu bedelay waa cuntadii e waa cabidii oo dee iyo caanihii iyo hilibkii iyo dacaamkii kalaba leh ayuu ilaah ugu bedelay subxaanahu wa tacaala maalinta afartaa qofku uu ka guro hadduu ahaa qof adduunyadan intuu joogay ilaahay xidhiidh fiican laleh afartaa maalinta uu ka guro ee afartaa uu waayana ilaahay sideedii albaabee jannada ayaa dhici karta in lagu bedelo kolka waxay ka dhigan tahay haddii albaab eh, laguu furo albaabaa kaa xidhmi haddii albaab lagaa xidhana albaabo ayaa laguu furi sayuftaxu waxaa la furi doonaa baabun baab baa la furi doonaa idaa suda marka la xidho baabun baab marka lagaa xidho haddii albaab lagaa xidho albaabbaa laguu furi nacam halkaasi waa nacam soo maaha nacam ha warku waa noocaa kelmadda nacam ah gabaygaa lagu buuxinayaa gabayga ayaa lagu buuxinaya haddii kale gabaygu inaga jebi lahaa sayuftaxu waxaa la furi doonaa baabun baab baa la furi idaa suda marka la awdo baabun baab marka lagaa awdo haddii baab lagaa awdo baab lagu furayo ayaa jiraya nacam haa warku waa noocaa watahuunu waxa fududaanaysa alumuuru umuurtii asicaabu wada ad adkayd ayaa kuu fududaanaysa oo wada hayin kuu noqonaysa umuurta ad adag oo dhan ayuu ilaah subxaanahu wa tacaala wax wada fudud oo hayin ah ayuu kaaga dhigayaa haddii albaab lagaa xidho wayatasicu waxa ballaadhanaya alxaalu xaalkii ayaa ballaadhanaya min bacdi maa intii kadib tadiiqu ay cidhiidhi noqotay almadaahibu wadooyinkii fiihaa loo marayey alrixaabu ee balballaadhnaa ereygan iminka fiihaa jaar iyo majruurku sifada iyo mawsuufka inuu soo kala dhex galo waa laga haboonaa inkastoo dee halkan oo kale la iska ogol yahay laakiin waxay fiihaada in xagga dambe la mariyo tadiiqu lmadaahib rixaab bay ka dhigan tahay almadaahib waa jamcu madhab haddaba kelmadda sayuftaxua markuu yidhi sayuftaxu waa la furi doonaa markuu ku yidhi waxaad aragtaa inuu siin ku bilaabay albaab marka lagaa xidho isla markaaba albaab kale inaad heshaa way dhici kartaa waxoogaa kadib in laguu furaana oo mustaqbalka in laguu furaana way dhici kartaayo siin ayuu isticmaalay kolkaa sababtuu sayuftaxu u yidhi waktiga xaqiiqada abaa ah mustaqbalka ah xaqiiqadu mustaqbalku waa xaqiiqada laakiin degdeg in lagugu furaya xaqiiqa mahadii degdeg inaad shaygan u helaysaa xaqiiqa shay xaqiiqa ah maaha sayuftaxu baabun baab baa la furi doonaa baabku sidaynu garanayno shayga xisiga ana wuxuu ku yahay xaqiiqa shayga macnawiga ana wuxuu ku yahay majaaz baa la yidhaahdaa baab waa albaabkeena iminka aynu ka soo gallay oo kale idaa suda laakiin kitaabkeenayni baabab haddaan u samayno albaab laga soo galo caadiyaa jiraya idaa suda marka la awdo baabun baab marka la awdo qaacida ahayd labadan albaab hadda eega albaabna waa la furaya albaabna waa la xidhaya ma isku albaabunba oo albaabkii lagaa furay unbaa dib lagu albaabkii lagaa xidhay unbaa dib lagugu furaya mise waa laba albaaboo kala duwan waa laba albaaboo kala duwan waayo waxaa la yidhaahdaa haddii magaca luqa alcarabiya laba jeer la soo celiyo labada jeeree la soo celiyeyba uu nakiro yahay laba macnoo kala duwan buu ku dhacaya iminka baabun iyo baabun waa laba albaaboo kala duwan weeye ilan labadii waa nakire eh haddii magaca laba jeer la soo celiyo oo marna uu macrifo yahay marna uu nakiro yahayna ama labadaba uu macrifo yahayna isku midunbay noqonayaan kamaa arsalnaa ilaa fircawna rasuula soo nakiro maaha rasuulan facasaa fircawnu rasuula fircoon rasuulka loo diray iyo kuu caasiyey ka dambaylen waa macrifo eh maxay noqonayaan isku mid unbay noqonayaan ilan labadii midna waa macrifo midna waa nakire eh kolkaa qaacidaa noocaas oo albaabka la furayo iyo albaabka la xidhaya isku mid maahae waa laba albaab oo inoo kala duwan weeye sayuftaxu waxaa la furi doonaa baabun baab baa la furi idaa suda marka la awdo baabun baab marka lagaa awdo nacam warku waa noocaa watahuunu welibana waxa fududaan alumuuru umuurtii ayaa fududaan asicaabu wada adadkayd wayatasicu waxa ballaadhan alxaalu baa ballaadhan xaalkaagii ayaa kuu ballaadhanaya min bacdi maa intii kadib buu ballaadhan tadiiqu ay cidhiidhi noqotay almadaahibu wadooyinkii arixaabu ballaadhnaa fiiha halkaa dhexdeeda intay wadooyinkii ay cidhiiri kugu noqdeen wadooyinkii ballaadhnaa ayuu ilaahay dib kaaga waasixin doona xaalkaaga buu ku leeyahay ereyga xaal ah waxaa loo isticmaalaa marna alayhi shasu min khayrin aw sharin ba la yidhaahdaa marna alwaqtu aladii anta fiihi ba la yidhaha kolkaa iminka waktigii maahe wayatasicu alxaal waktigiina wuu noqon karaa ma alayhi shasu min khayrin aw sharina wuu noqon karaa wayatasicu alxaal kolka waxa weye xaalkaaga iyo duruuftaadii adiga kugu xeernayd ayuu ilaahay kuu waasicinaya oo kuu ballaadhinaya min bacdi maabuuna ballaadhini intii kadib tadiiqu almadaahibu fiiha wadooyinkii ay cidhiidhi noqdeen xaalkaagaa dhexdiisa fiihaadu xaalkiibay u noqonaysaa wadooyinkii arixaab wada ballaadhnaa aayad qur'aana ayuu tilmiixiyey markaa halkaa uu marayey wuxuu idhi maca alhami yusraani hawin calayka falalhamu yujdii walalitiaab maca alhami warwarka miciisa waxa ahaaday yusraani laba yusri laba fudayd ayaa ahaaday haddii hal murugo ama hal warwar uu kugu yimaado waxaad filanaysaa buu ku leeyahay maxay laba fudayd ayaad filanaysaa maca alhami hamiga miciisa waxaa yusraani laba fudayd ayaa ah hawin calayka u fudaydi dushaada oo waxba ha isku dhibin falalhamu murugadu iyo warwarku yujdi faa'iide ma keeno walalikti'aabu xusniguna ma keeno faa'iide midna faa'iide kuu keeni maayo haddaba waxaynu doonaynaa bal u fiirsan maca alhami yusraani waa aayad qur'aana ilaahay baa yidhi ina maca alcusri yusran wa ina alcusri yusran haddaba halkaa culimmadu waxay ka qaateen uu kow imaamu shaafici ka yahay ilaa hortii waxaa laga qaatay in halkii dhibaato iyo halkii culays ee kugu dhacaaba uu maxay wato uu laba yusri iyo laba fudayd inuu wato ayay culimmadu ka qaateen laba yusri iyo laba fudayd ayuu wataabay inay yidhaahdeen culimmadu waxay ka qaateen markaa macalhami yusraani hawin calayka markay leeyihiin halka dhibaataba laba fudayd ayay wadataa markay yidhaahdeen waxay ka qaateen ina maa alcusri yusran wa ina maa alcusri yusran bay ka qaateen sababtuna waxa weeye cusriga ilaahay aayadda laba jeer buu ku sheegay maxaa cusrigii laba looga dhigi waayey yusrigana laba jeer baa lagu sheego labaa laga dhigaye cusrigu labada jeeruu ku jiro labada jeerba waa macrifo cusrigu sidee buu ugu jiraa ina maa alcusri yusran wa ina maa alcusri cusrigu muxuu ugu jiraa aayadda markaan eegno labada jeerba waa macrifo ereyga haddii laba jeer isagoo macrifaa la soo celiyo amaa mar isagoo macrifaa marna nakiraa la soo celiyo isku mid buu noqdaa baynu nidhi qaacidadu ayay ahayd kolkaa cusrigii waa mid yusriguna muxuu noqday labada jeer uu soo noqday labada jeerba waa nakiro waa baabkii iminkaan soo maraynay oo kale kolka haddii shayga laba jeer la soo celiyo labada jeerba nakiro yahayna muxuu noqonayaa labuu kala noqonayaa sidaa ayuu ku yidhi maca alhami yusraani hamiga iyo warwarka iyo dhibaatada markii dhibaato aad aragtaba laba fudayd ayaa la socda labada fudaydna aayadda qur'aanka abaynu ah ka qaadanay oo dee labada fudaydna ilaahay nakiru ka dhigay labada cusrina ilaahay macrifu ka dhigay oo mid bay wada noqdeen waa kii gabayaaga kale odhan jiray ida shtadat bika albalwa fafakir fii alam nashrx facusrun bayna yusrayni idaa fakartahu tafrax wuxuu yidhi hadday dhibaata kugu adkaato waxaad ka fikirtaa suuradda alam nashrx la yidhaahdo un ka fikir buu yidhi waxaad heli doontaa cusrigii oo laba yusri ay hareeraha ka kala xigaan baad arki doontaa buu yidhi markaad arrinkaa ka fikirtaadaaba farxi doonaa maca alhami hamiga miciisa waxaa ahaaday yusraani laba yusri baa ahaaday laba fudayd ayaa ahaaday hawin calayka warniyow dushaada u fudaydi oo waxba ha isku dhibin umuurta falalhamu hamigu yujdii faa'iide ma keeno werwerku faa'iide ma keeno walaligti'aabu murugaduna de waa yujdi walaliktaabu yujdi khabarkiiba halkan dambe ka maqan falalhamu yujdi saw maynaan soo odhan walaliktaabu yujdi kolka haddaba falalhamu yujdi ereygaa yujdi abay nuxaadu isku khilaafeeno qole waxay yidhaahdeen waa khabarullah qolena waxay yidhahdeen waa khabarulmubtadi maxaa kuu fiican markaa khabarulmubtadi ayaa kuu fiican خبر المبتدا ان القادته ايا كو فيعن كحذفين ان تدعوا خبر المبتدا خبر لا ان ادن اورنين ايا كو فيعن u badan yihiin jumhuur nuxaad sida ay qaateen in yar oo nuxaada kamid ah yiri خبر لا an ka dhigno iyagoo iyaguna eegaya gabaygii ninkii looran jiray mutanabbi uu ku yiri ida alxamdu lam yurzaq khalaasan min alada fala alxamdu maksuuban wala almaalu baaqiyan halkaa gabay baa la arkay kolka gabaygaa qola daruuray ku xambaareen qolana shaad bay ku xambaareen qolaba waxbay yidhaahdeen qolaa qiyaasatay haddaba qiyaas ka dhigatay waa gabaygii oo kale oo imaamu shaafici hadalkiisana culimada nuxaadu kama hadlaan sababtay uga hadli kari waayeen waxa weeye dee ninkaa khabarka mufrad buu ka dhigay laakiin imaamu shaafici jumlu ka dhigay jumladan imaamu shaafici uu ka dhigay saxdii jumhuurtana way ixtimaalaysaa iilkii maxaanku idhaahdaa daruuradana wuu ixtimaalaya iilkii shaadkana wuu ixtimaalaya hadalkani kol hadduu saddexdiiba ixtimaalayo dee qolo quri may deliishan kartaa qolana ma deliishan karto qolada culimada musalaxu waxay isticmaalaan qaacido la yidhaahdo idaa wujida alixtimaal saqada alistidlaal xadiidka aad deliishanaysaa ixtimaal hadduu yeesho ma deliishan kartid ixtimaal markuu leeyahay ma deliishan kartid ama xadii ama aayad kuu dooni ha noqde haddii ixtimaal la helo ma deliishanaysid waayo ixtimaalkan kale qariinadii saarifada ahayd mi qariinadii macnahan kale ka sarfinaysay ayaa lagaa rabaa ilan laba macno ayuu barayaaye wuxuu idhi taa markuu ka hadlayo fakam diqta darcan bima hibtahu falam yura min daka qadra yuhab halkaa baykaa bal hadda u fiirsada bimaa hibtahu buu idin yidhi soo maaha halkaa bimaa hibtahu buu idin qoray soo maaha halkaa falam yurana qadra radaa u keenay soo maaha alif kama dambaysiinna waxbaba kama dambaysiin okay wuxuu yidhi fakam diqta darcan tacbiir kam diqta darcan la yidhaahdo waa asaaliibta qur'aanku inoo soo kordhiyo luqa alcarabiya kusoo kordhiyey weeye asaaliibta qur'aanka lagu arkay weeyaan diqta darcan kolkaa carabtu berigii hore aad umayn isticmaali jirin didka darcan aad umayn isticmaali jirin carabtu kolka kelimadani waxa wey murugadu markay aad qofka ay u dhigto ee heer ay gaadhsiiso waa kinaaya horta tacbiirkani tacbiirkan kinaaya loo isticmaalaa fa kan badanaa dikta darcan intaad cidhiidhi noqotay alla badanaa intaad cidhiidhi noqotay warwariyo murugo bimaa kiibaad cidhiidhi la noqotay hibtahu aad ka baqaysay ad ka haybaysanaysa haybadu marna baqdin baa lagu macneeya marna haybaysigii caadiga ahaabaa lagu macneeya fa badanaa diqta darcan inta aad cidhiidhi noqotay bimaa bisababi maa kii sababtii aad cidhiidhi la noqotay hibtahu aad ka baqaysay ama aad ka haybaysanaysay falam yura lama arag min daaka kaa xaggiisa qadrun yuhaab qadar laga haybaystay isagoo leh qadrun haddaynu qadrun qaadanno saasay inoo noqonaysaa qadar waxa wey waa qiyaas alla maxaad cudhiiri noqotay shay aad ka baqaysay aad cudhiiri iyo warwar iyo murugo ay kaa qabsatay haddana markii dambe wixii wax laga warwaraba wuu noqon waayey saasuu macnuhu noqonaya qadar laga murugoodo ama laga baqo ayuu yeelan waayey oo qiyaas murugo intaa lae keensata ayuu noqon waayey buu ku yidhi fa kan badanaa biqta darcan inta aad cudhiiri gashay bimaa bisababi maa kii sababtii aad cudhiiri la gashay hibtahu aad ka baqaysay oo falam yura aan la arag min daaka kaa xaggiisa qadrun yuhaab qadar laga haybaysto ama laga baqo qadarkaaba wuu noqon waaye adduunku wuu isbedelaa wa kan beredin alla badanaa baraf khiftahu aad ka baqday min saxaabin daruuri inuu kaaga yimaado alla badanaa baraf iyo maxaanku idhaahdaa baraf aad ka baqaysa inuu daruurahan ka soo do-o halkaa maxaa ka dambeeya oo facuufiyad markaa lagaa cafiyey ama la cafiyey oo wanjaaba uu injila ku dhacay uu kala durkay waa daruurtii ayaa kala wanjaaba uu kala tegey canka xaggaaga asaxaabu daruurtii ay kaa kala tagtay injaab injilaa ku dhacay oo way kala durugtay daruurtii way kala digtay hal beydkani wuxuu sii macnaynayaa uun beydkii hore uunbuu sii macnaynaya ama macnihiisa uu sii akidaya kolkan beydkii hore kulliyi buu ahaa oo macno buuran oo dee kulliyi abuu ahaayo shay kasta wuu gelayey beydkan dambena waa juziyi oo shay gaar an uga baqday ayuu soo qaatay oo baraf oo kale ah ayuu soo qaatay bered buu soo qaatay wa kan beredin alla badanaa buu yidhi baraf khiftahu aad ka baqday min saxaabin inuu kaaga yimaado xagga daruurta alla maxaad baraf ka baqday xagga daruurta kaaga imanaya oo facuufiyad lagaa cafiyey markaa ama la cafiyey oo lagaaga keenin lagaa cafiyey oo lagaa daayey fa'dani degdeg bay tilmaamaysaa adigoo baqaya inuu daruurta kaaga yimaado oo dee asbaabtii inuu ka imanayey oo dhani ay dhammaystirantay oo uu u eg yahay xaqiiqo inuu yahay daruurtan inay baraf da'ayso oo laga yaabo halkan aad joogto meelaan ahayn inay kusoo soo da'dayba ood og tahayba adna aad haysay ku hayso ayaa facuufiyat lagaa cafiyey markaasuu ilaahay kaa joojinaya subxaanahu watacaala wanjaama waxa kala tegay canka xaggaaga asaxaabu daruurtii markaasay daruurtii barafka ahaydba ilaahay uu kaa kaxeeyey oo cirkiioo bannaan ayaa kuu soo baxay tusaale dhab a ah weeyaan markaa tusaalahani oo qaaciidadii hore ayuu tusaale inoogu sameeyey qaaciide kuliyi abay ah ahay tan tii hore tanna waa juziyi fa kan badanaa diqta darcan intaad cidhiidhi gashay bimaa kii dartii aad cidhiidhi u gashay hibtahu aad ka baqaysay oo falam yura aan lagu arag min daaka kaa xaggiisa qadrun yuhaab qadar laga baqo wa kan beredin alla badanaa baraf khiftahu aad ka baqaysay min saxaabin daruurta inuu kaaga yimaad oo facuufiyad lagaa cafiyey oo wanjaaba uu kala tegey canka xaggaagana uu ka tegey asaxaabu daruurtii wa riin alla badanaa rii beredintiibay ku cadfantahay wa riin alla badanaa rii risqiga oo ataaka kuu yimid walam taatihi adiguna aadan u tegin oodan raadsanin alla badanaa risqi adiga kuu yimid oodan adigu u tegin amase aadan raadsanin walaa ariqa alcaynu minhu ilaab halkaa muxuu idin yidhi araq maydin yidhi mise xarako maydin sameeye araq iyo ariq midku idin yidhi waxba idinma samayn soo maahan risqin ataaka walam tatihi walaa aria alcaynu minhu ilaab walaa aria haddaynu ariqo qaadanoon ra'daa kasrino ficil ayuu inoo noqoni walaa aria alcaynu ishii mayna soo jeedin bay noqon haddaan walaa araqa alcayni idhaahdana walaa araqi alcayni haddaan idhaahdana waa inoo saxo ismi bay noqonaysaa kolka imika labadaa tacbiir labadaba waan samayn karnaa laakiin tacbiirka halkan imika naxwihiisa uu dhammaystiran yahay waa inaan araq ka dhigo oonan ariqa odhanin ariqa inaanan odhan araq inaan ka dhigo ayaa fiican oon ismi ka dhigo idaafa ah ka kalena waa la samayn karaa laakiin haddaan ka kale samayno ixtimaalaad baa inagu iman asha alcayn ku jirta oon jinsiye ka dhigo ayaa qasab markaa igu noqonaysa sababtuna waxa weeyi dee maxaanku idhaahdaa taawtaaniiskiibaa meesha ka maqan ariqat baa ilayla odhan lahaaye taawtaaniiska meesha ka maqan sababteed ayaa igu kalifaysa inaan asha markaa jinsiye ka dhigo wa risqin alla badanaa risqi ataaka niyahu kuu yimid oo walam taatihi adigu adan u tegin walaa ara dilcayn ishuna ayna u soo jeedin minhu xaggiisa ailaab dalab iyo raadin isaga la raadinayo ereyga ilaaba mar jamac buu ku yimaadaa oo waxa weeyaan waa la jamciyaayo jamac ahaan baa loo isticmaalnaa marna masder ahaan buu ku yimaadaa ilaab oo waa dalab iyo raadin aad shayga raadinaysay masdernimo ayuu halkan markaa ugu jiraa wanaain can lhli min bacdi maa utiixa lahu bacda yasin yaab waa isla qaacidadii horunbuu sii sharxaya saddexda bayd ee isku xigaaba ilaa baydka soo socda ee afraad intuba waxay sii sharxayaanun falam yura min daka qadrun yuhaab wanaain alla badanaa nin fogaaday can ilahli dadkiisii ka fogaaday min bacdi maa intii kadib utiixa lahu jaanis loo siiyey intii jaanis loo siiyey uu dadkiisa ugu yimaado allabadana nin haddana dadkii ka fogaaday bacda yasi iyaab intii imaatinka iyo rujuuca laga quustay kadib wanaain alla badanaa buu yidhi mid fogaaday wanaain badanaa mid fogaaday can ilahli ehelkiisii iyo dadkiisii ayuu ka fogaaday min bacdi maa intii kadib ayuuna fogaaday utiixa lahu jaalis loo siiyey bacda ya'si iyaab quusashada imaatinka iyaab waa rujuuc rujuuca intii laga quustay kadib ayaa jaalis loo siiyey kolkaa bacda ya'si iyaab waxay mutacallaq u tahay utiixada alla badana qof jaanis loo siiyey dadkiisa inuu u noqdo intii laga quustay kadib oo haddana mar labaadib uu sii fogaaday kolka abaydkani wuxuu keenayaa laba macno ayaa ku jiro oo labada macno mid kastiba keligiibuu tusaale inoogu fillaa oo baydkan uu ugu fillaa labada macno midi waxa weeye nin dadkiisii isagoo u dhow ka fogaaday badana waa dhab weeyaan kolkaa qadiyadii uu ka hadlayey marka hore cagsigeed weeye ilan inaga wuxuu inagala hadlayay wax kuu soo oo marka dambe eed ka baqaysay oo marka dambe kaa fogaaday badanaa buu ina soosaa maahayn wax kuu soo dhawaaday oo ilaahay kaa kaxeeyey badanaha bay ahayd iminka baydkan wuxuu ina yidhi qof dhawaayoo dadkiisa u dhawaayo ka durkayoo ka fogaaday badanaha buu yidhi kolkaa taa waa loo macnayn karaa inkastay qaaciidadeennii khilaafsan tahay ta kalena waxa weeye ee loo macnayn karaa utiixa lahu bacda ya'si niyaab alla badanaa nin jaanis loo siiyey dadkiisa intuu inuu u yimaad eegadeadoe badanaa nin fogaa oo jaanis loo siiyey dadkiisa inuu u yimaad wuu fogaa laakiin maxaa jaanis loo siiyey inuu dadkiisii u yimaado okay waxaana uu dadkiisii u yimid buu ku leeyahay bacda yasi iyaab imaatinkiisa intii laga quustay kadib ninkaas waa nin laga quustay waxa laga yaabaa inuu bado ku dhacay waxa laga yaabaa inuu meelo kale maray waxa laga yaabaa in dee qofkaasi waa laga quusta waxa lagu tiriyey fi cidaadi lmafquudiin baa lagu tiriyey dadka dhintay ayaa ninkaa laga soo qaaday inuu yahay haddana ilaahay baa mar dambe ayaa keenay ummadeennama dee rag badan baa sidaasi jirta oo culimadeenii ka mid ahayd ay aabbayaashood labaatan sano iyagoo ka maqnaa la helay mar dambe ishriin sana ka waran aabbahaayoo maqnaa oo maalin dambe yimaada eeg way dhacday ummaddeena salafu haadihi lumma way dhacday intaasoo nin oo iyagoo labaatan sano la waayey oo iyagoo dagaalamayo undad ay ugu dambeeyeen sufuufta hore muslimiinta ama yurub ka difaacayay ama bariga ka difaacayay ayaa labaatan sannadood iyagoo maqnaa oo lagu tiriyey inay dee nimankaasi rag nool ayna ahayn ayaa la arkay labaatan sano kadib warisqin alla risqi badana risqiga oo ataaka kuu yimid oo lam ta'tihi adigu aadan u tegin walaa araqa alcayn ishuna ayna u soo jeedin minhu xaggiisa adilaab dalab iyo codsi aawadii wanaa'in alla badanaa mid fogaaday can ilahli ehelkiisii ka fogaaday min bacdi maa intii kadib ayuu fogaaday utiixa lahu jaanis loo siiyey dee ehelka inuu u yimaad bacda ya'si iyaab noqoshada intii laga quustay kadib baana jaaniskaa loo siiyey wanaa'in badanaa mid fogaaday min albaxri xagga badda ayuu ka fogaaday halka wanaaim fi lbaxri inuu yidhaha baa kasii fududay lakin min albaxri buu ina yidhiyo waa iyada lafteedu waa usluub saxa wey min albaxri in la qaato wanaajin ba ha waa sax wey naajin mintu markaasi sax noqonaysaa wanaajin alla badanaa mid badbaaday min albaxri badda ayuu ka badbaaday wanaajin alla badanaa mid badbaaday min albaxri buu ka badbaaday min bacdi maa intii kadib buuna badbaaday alaahu uu ka kor maray min almawji xagga mawjadaha daamun mid badan cubaabun oo mucdama oo aad u ballaahan welibana ereyga daam waxaa loo yaqaana iyo ereyga cubaab horta waa isku macno inta badan kelmada daam aluqa alcarabiya waxaa la isticmaalaa manhal bay daba dhacdaa manhal kelmada manhal iyo kelmada dami way isdaba dhacaan luga alcarabiya asal ahaan oo meelaha manaahisha lagaga waramayo ayaa ereyga dama la keenaa kolka dam waxa wey eh, waa sifo oo waa kasrat lmiyah baa inta badan loo isticmaala dam cubaabkuna waa la macno uno waa biyaha mawjada meesha ugu ballaaran baa cubaab la yidhaahdaa kolka wuxuu doonayaa inuu yidhaa wanaajin nin badbaaday badana min albaxri badda ayuu ka badbaaday min bacdi ma intii dabadeed buu badbaaday alaahu uu kor uga baxay min almawji xagga mawjadaha daamun biyo badan cumaamun oo mawjada biyo badan baa eeg daamun kolka waa faacilkii ma la socota hadda calaahu faacilkii calaahu weeyaan kolka daamun ba saasay noqonaysaa ida اxtajaba الnaasu can saa'ilin fama duna saa'ili rabbi xijaabun ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka lama barbar dhigi karo wuxuu idhi ida اxtajaba الnaasu dadku markay isqariyaan can saa'ilin ninka saa'ilka ah markay iska qariyaan dadku hadday isqariyaanoo qof miskiinoo wax weydiinaya iska qariyaan ay albaabada ka xidhaan ay diidaan inay la kulmaan famaa duuna saa'ili rabbi rabbigii ka su'aalanaya kama sokeeyo xijaabuma xijaaba ilaahay xijaab iska kaa xijisiin maayo buli haddii dadku ay miskiinka iska xijaabayaan ilaahay masaakiinta iskama xijaabo iyo dadka saa'iliinta ilaahay iskama xijaabo ida xtajaba annaasu dadku markay isxijaabaan can saa'ilin ay iska xijaabaan ninka miskiinka ah famaa duuna saa'ili rabbi rabbigay ka su'aalanaya sokadiisa maaha xijaabun wa xijaabihi ilahay xijaab idinma dhexeeyo kolkaa kelmaddani waa kelmad laysla yaqaano caqliga aadamaha gaal iyo islaamba waa laysla ogyahayo waxaa jirta qofka aadan doonaynin inaad wax siiso waa layska qariyaa bay yidhaahdeen xataa gaaladaa saa samayn jirtay qofku ay wejigiisa markay ka baqayaan qofka wejigiisa inay la kulmaan way iska qarin jireen way iska qarin jireenoo wejigiisa ismay soo hortaagi jirin waxaynu garan karaynaa ama aan ka dareemi karaynaa xataa kaay dilayaan wejigiisa mayna arki jirin way necbaan jireen inay wejigiisa arkaan ehm, waxaynu garanaynaa boqorkii kulayb la odhan jiray maalintii la dilayey kii dilayey xagga dambe ayuu i waan kaa dilaya fallaag baan kaaga didayaa markaasuu waad og tahay inaanan xagga dambe eegine xaggayga hore kaalay buu yidhi indhahaagaanan doonayn buu yidhi inaan arko iyo wejigaaga wejigaaganaan arki karayn buu ku yidhi marka xagga dambe ayuu ka joogtuu ka digay kolka waxaa jira haddaba wejiga aadamaha waxbaa jira kolley oo qofka miskiinkaa haddaad aragto ama qofku hadduu iskaa soo hortaago dee way inaad qof aad u liita tahay mooyaane way adag tahay qofka mayas aad odhan kartaa aad bay u adag tahay kolkaa maadaama dadku aadamuhu ay sidaa yihiin waxa qaacidadoodu ay ahayd inay iska qariyaan ama albaabka ay kasoo xidhaan ama ay diidaan ama ay saasaa jirta innaga qofka ku diidani waan kula soo hadli buu ka odhan doonaa marka lagu diidan yahay hargeysa bal u fiirso qofka hadduu ku diidan yahay waa kula soo hadli doonaa buu ku odhanayaa ee iska tag macnaheegu dee waxa weye iminka u koortaagan yaho mayadii baa ku adag moogtahay laakiin markaaad ka tagto waxba kuma aha inuu ku yidhaha waxba kuma hayo kolka waa waa waa saas ida ixtajaba annaasu dadku markay isxijaabaan can saa'ilin nin saa'ilo oo miskiinoo su'aal weydiisanaya markay iska xijaabaan famaa duuna saa'ili rabbi rabbigay ka su'aalanaya sokadiisa maaha xijaabun wa xijaabihi yacuudu bifadlin calaa man rajaah waraajiihi fii kulli xiinin yujaab yacuudu wuxuu ula soo noqdaa bifadlin ziyaado ayuu ula soo noqdaa ilaahay calaa man rajaahu ka rajeeya haddaad ilaahay rajayso ilaahay subxaanahu wa tacaala fadli iyo dheeraad ayuu ku siini waraajiihi ilaahay ka rajaynayaana fii kulli xiinin mar kasta yujaabu waa la aqbalayaayo de waa ijaabo ayuu helayaa waraajiihi ilaahay ka rajaynayaa fii kulli xiinin mar kasta yujaabu waa la aqbalaya oo jawaabu helaya falaa taasa yowman calaa faa'itin wacindaka minhu ridan waxtisaab halkaan ma minhu buu idin yidhi halkaan minhu ciduu yidhi ma jirtaa horta gabaygu u jabaya haddaan halkaa wax laga bedelin ama minhu oo kale ama wax lamid haddaan odhan falaa taasa yowman calaa faa'itin wacindaka minhu rida waxtisaab waxba ma odhan soo maaha falaa taasa ha murugoonin ama ha warwari yowman maalin uun calaa faa'itin wax kaa tegay hala qoomamoon wa cindaka adiga agtaadana waxa ahaaday minhu ilaahay xaggiisa ridan raalli ahaansho iyo wax tisaab ajri darab wax kaa tegay inaad ka qoomamoota maaha kiyuu agtaada yaalla ilaahay xaggiisa raalli ahaanshihiisii iyo ixtisaab ajri darabkiisii insha allah baydkaa gabaygaa inaan dhammayno ayaan doonayay laakiin halkaa ayuu maanta inoogu joogi doonaa فلا تأس يوما على فائت وعندك منه رضا واحتساب